acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacnaa bimaa callamtana wasidnaa cilma watuqan yaa kariim yaa latiif allahuma salli wslim wbaarik wancim calaa sayidina wa xabiibina waqurati acyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin wbacdu qaala almusanifu raximah llahu tacaala ahaaliatu qabla alxaali alatii yamtanacu kownuhaa khabaran can ilmubtada'i aladii huwa masdarun ka qowlihim darbii zaydan qaa'iman asluhu darbii zaydan xaasilun idaa kaana qaa'ima faxaasilun khabarun waidaa darfun lilkhabari mudaafun ilaa kaana taamati wafaaciluhaa mustatirun fiiha caa'idun calaa mafcuuli lmasdari waqaa'iman xaalu minhu wahadihi alxaal laa yasixu kownuhaa khabaran can hada almubtada'i falaa taqulu darbi qaa'imun lianna darba laa yuusafu bilqiyaam wakada akharu shurbi asawiiqa akharu shurbii asawiiqa maltuutan xaggaasaa marayna soomaa wuxuu yidhi sheikhu raximah ullahu tacaala markuu ka soo hadlay xaalka amarnama noqon karin khabarka in loo soo qadarayo khabar mubtadaha meesha yaal waxaa la mida buu yidhi inaad tidhaahdo akharu shurbi asawiiqa maltuutan xaaluu yahay akharu shurbii cabiddeeda tan ugu badan asawiiqa aan cabo sawiiq waa garanaysa waa saloolkii waa lagu dardaray maltuutan xaal uu yahay yah waa idaa kaana xaasilan idaa kaana akharu shurbi asawiiqa xaasilun idaa kaana maltuutan saas wey macnuhu war hoo dhacay soomaa marka maltuutan yani ay makhluutan wey macnuhu makhluud yani wax ku dheexan oo wax lagu daray buu ka wadaa marka wuxuu akharu shurbi sawiiqa sawiiqa cabideeda ugu badani waa maltuutan xaal uu yahay soo maa marka maltuutan xaalka kelmadaasi akharu mubtada mukhabar mu noqon kartaa waa maya maxaan samaynaynaa buu yidhi marka waxaan samaynaynaa buu yidhi kow xaasilun baa u qadaraynaa oo maxaan dhahaynaa akharu shurbi asawiiqa xaasilun wey waa mid jire goormuu dhaca cubitaanka ugu badan ee sawiiqa la cabo idaa kaana idaa wujida markii la helo maltuutan xaaluu yahay sawiiqu warkaa waa ku dhacay soo maa marka saas buu ku wacalaa daalika faqis alraabicatu waxaa weeye buu yidhi goorta la qariyo khabarka bacda waawi lmusaaxabati sariixa wowda waawul macrifada ah oo tilmaamaysa almusaabaxata almusaaxabata sariixa labadan shay inay isla saaxiibeen inay wada joogaan inaan layska agwaayin faa'iideynaysa waaya tusaale kullu rajulin nin kasta iyo wadaycatuhu meeshiis beertiisa alaabtiisa kee doonta ahaatee yacni qof kasta iyo xoolihiis miyaa la iska agwaayaa maya marka wowdaasi waa waawa xarfa cadafah haddana macno waxay wadataa macnal maciya musaaxabay wadataa labadan shay inaan marnaba la kala geyn karin taasoo kale marka ayadana waa la qarinaya oo asalku wuxuu yaaleedaa kullu rajulin wadaycatahu maqruunaani saas weeye asalku qof kasta iyo ma garanaysaa dayacadiisu waa laba shay oo marnaba aan kala harayn maqruunaan baa u qarsoon waladii dalla cala liqtiraani shayga tusinaya meesha iqtiraan inuu ka maqan yahay waxa weyuu yidhi maa huwa fi lwaawi min macna lmaciya wowda macnaha la jirka faa'iideynaysa inaga wada halkaas baabka ku xiga baabunawaasikh weeyaane shiikhu wuxuu yidhi raximahu allahu tacaala baabu nawaasikhi kuwii nasakhayay baabkoodii lixukmi lmubtada'i walkhabri nasakhayay amase annawaasikhu lixukmi mubtada halaadatu anwaacin wey saddex nooc waay saddex nooc ayaa hee nasakha mubtadahaya khabarka inaan carabka bobsiiya ayaan doonayaa insha allahu tacaala kow axaduhaa kaana wa amsa wa asbaxa wa adxaa wadalla wabaata walaysa wasaara wamaa zaala wamaa fatica wamanfaka wamaa barixa wamaa daama wey intaas waa koob isleeyihiin fa yarfacna way godahayaan almubtadaa bay godahayaan isman ismi ahaan lahunna ayagu iska leeyihiin wayansimna way kordhigayaan alkhabara lahunna khabar ahaanba u kordhigayaan lahunna ay leeyihiin naxwu wakaana rabbuka hee qadiiraa annawaasikhu jamcu naasikh naasikh jamaceed waayo nawaasikh wa huwa fi luqati min annaskhi maca alisaala shay in meesha laga saaro laga baabi'iyo baa naskhi loo yaqaanaa yuqaalu nasakhati shamsu dilla qoraxdii waxay nasakhday yacni asaalat dilla wey hooskiibay baabi'isa hoos maogta meel qorax joogto yaa meel qorax qabanaysa hoos miyuu joogaa waa maya wa fi listilaaxi waxaa laga wadaa naasikh haddaan joogna maa yarfacu xukma almubtada'i waalkhabar xukunkii mubtadaha iyo khabarka wax godaya weeyaan maa yarfacu xukma almubtada'i waalkhabari cafwan wax kor yeelaya ah, raalliahaa maa yarfacu xukma almubtada khabarka iyo mubtadaha xukunkooda wax kor yeelaya yacni wax meesha ka saaraya baa laga wadaa wax meesha eh, ka saaraya waaya wahuwa alaatu anwaacin weeyaan buu yidhi sheekhu raximah allahu tacaala maa yarfacu lmubtada wa yansibu lkhabara huwa kaana wa akhawaatuhaa wey wamaa yansibu lmubtadaa wayarfacu alkhabara huwa ina wa akhawaatuhaa wamaa yansibuhumaa macan huwa danna wa akhawaatuhaa wayusama alawalu kan koowaad waxaa lagu magacaabaa yacni magaca koowaad ee mubtadaha ahaan jiray waxaa lagu magacaabaa yaa min macmuulay baabi kaana labadeedii macmuul labadee ku camalfalaysay keeda koowaad waxaa lagu magacaabaa ismanna waa la yidhaahdaa xaqiiqi si xaqiiqiya wa faacilan baa la yidhaahdaa si majaaza kitaabtii hore waa layska arkayaa faacil kuwa dhahaya laakiinse waa majaaz xaqiiqadooda maxay tahay ismu kaanaynayiin wa yusama thaani macmuulka labaad oo khabarka ahaan jirana waxay u yaqaanaan khabaran khabar bay yidhaahdaan oo mafcuulanna waa lagu dhawaaqa waa la yidhaahdaa marka waa majaasan iyo xaqiiqatan bay kala yihiin xaqiiqa ahaan waa khabar soo maah majaas ahaanna waxay noqonaysaa markaa mafcuul wayusama alawalu bimacmuulay baabi inana isman wathaani khabaran xaggaa u fiirso eeg baaw kaana markuu joogay isimkii kaana muxuu bixiyo kale faacil khabarkii kaana muxuu bixiye yaa mafcuul markuu ina soo galana labadaba isim iyo khabar baa mafcuul faaciltoona ma keenin sababtu maxay tahay waa xarfo ayagu waa xarfo xarfu mafaacil iyo waxaas qaataa waa maya saa oo marka ma fahamta ujeeda fatin fatin noqonin makaransa dhugle wayusama alawal min macmuulay baabi danna mafcuulan awal baa loo yaqaanaa wathaani mafcuulan thaani baa la yidhaahdaa kaana akhwaataha buu sheikhu hore walkalaamu laana hadalku hadda في baabi kaana ayuu ahaaday wa alfaaduhu alfaada kaana waalaheeda leeyihiin alaaa cashrata lafdatan weeye wahiya calaa alaaati aqsaam intee loo qaybanayaa kaana waalaheed saddex qaybood maa yarfacu lmubtada'a wayansibu lkhabara kuwa mubtadahana kodkoda khabarkana kordhiga bilaa shardin wax shardiyaana ku xirin waa sideed wahiya amaaniya iyo amsaa iyo asbaxa iyo adxaa iyo dalla iyo baata iyo saara iyo laysa weeyaan markaa waa ku dhacay soomaa toddobadaa sideedaasi markaa waxay noqdaan akhwaa bilaa shardi ayay shaqeeyaan maxay shaqeeyaan bilaa shard waaya qaalada labaad waxaa layihaha يعمل yacmalu haada alcamala bishardi an عليه calayhi أو aw shibhuhu yataqadama calayhi nafyun aw shibhuhu baa ka hormaraya wa huwa arbaca afartanna zaala iyo fatia iyo baraxa barixa iyo infaka soo markay markay shaqo gelayaan laba shardiga shaqeyn maxaa weye nefyona ka hormara ama nefyi wax u eg wax u maxaa weeye waa su'aal iyo nahyi waa su'aal iyo ilaahay wuu keeni doonaa sheekh yaakha darsitaan wuxuu ku fiican yahay waxbaa sharax lagu diray inta meesha taalabaa micnaynaysaa maxay kulli asagaa sheegayaba marka waxa in cusub in la keena uma baahnid umahee waaya fannafyu naxwu qowlihi tacaala walaa yazaaluuna ka suuli mahayaan mukhtalifiina inay yihiin laa nafiyaa suma jeedid lan nabraha calayha caakifiina hadda laa yazaaluuna isimkeedii meeye la soo booda isimkii meena wowda lan nabraxa ka suuli mayna isimkeedii meeye naaxnu saala soco washibhu huwa huwa nahyu waducaa weeyaane annahyu waa diidmadii iyo waducaau baryadii waaye dee ducaa oo baryaa iyo nahyi istifhaamna way ku jidhaa meesha ka qowlfalwal waa nahyigii iyo ka qowli shaaciri wey saaxishamir walaa tazal daakira almawti fanisyaanuhu dalaalun mubiinu yaa saaxi saaxiibow saaxi waa la soo gay saaxiibii we yaa saaxi saaxiibow shamir xanjeero shamir maxaa laga wadaa xanjeero xanjeero xanje cun miya yaa xaydxaydoo orod u diyaargaroow we diyaargarow walaa tasal ha ka suulin daakira almowti inaad tahay mid geerida hee xasuusan maxaa yeele fa nisyaanuhu nisyaanulmowti dalaalun mubiinun weeyaan saaxiisha mid walaa tasal daakira almowti fa nisyaanuhu dalaalun mubiinu xadda xagaa ka daliishanahayaa shiikhu walaa tasal khabarkii meeye khabarkii khabarkii daakira a laahiya wataanihi qowlii shaacira weeye mina tawiila oo gabaygii tawiilka ahaa alaa yaslami yadaaramaya cala albilaa walaa zaala munhalan bijarcaa'ika alqatru <laughs> alaaho yaslami nabadgal yaaslma maah yaslami nabadgal wey hooy islami nabadgal yaa daara maya mayad arteediya nabadgal oo nabad qaado wey koow walaa zaala waquusan ka suulin munhallan mid ku shumaya inuu yahay yaa bijircaa'ika dhulkaaga alqatru roobku inuu ku shubmayana hee waqowsan ka suulin weeyaan waaya marka waa ku dhacay soomaa yaa alaahooya aslamii nabadgelya daara ma yacal bilaa musiibooyinka nabadgel walaa zaala waquusan ka suulimin hallan bijircaaywalaa zaala hadda ilaadaas waa naahiyo laakiinse bimacna ducaa uu ka wadaa marka laadii naahiyada maxay noqotay macna ducaa noqotay istifhaamkiina meesha uu ku jiraay shiikhu buu ka tegay wthaaliu maa yacmalu waa waxay ka shaqaynaya bishardi an yataqadama calayhi ma almasdariya aldarfiya wahuwa daamo weyaan ka qowlihi tacaala waawsaani widadaan bisalaati wazakaati maa dumtu xaya ay muddata dawaamii intaan ahay xaya mid nool marka maa masdariya weeyaan taasina wa sumiyad waxaa loogu bixiyey haadihi masdariyatan waxaa loogu bixiyey liannahaa tuqadaru bilmasdari masder baa meesha lagu qadaraa masder baa lagu qadaraya lagu qarinaya wahuwa dawaam maxaan haysa marka muddata dawaami wayn ji'ta dawaami xagay kala timaad waa masderka maad masdariyaa faa'iideynaysa koow wadarfiya oo wax guda dhacaya buu tilmaamaya shay gudihii dhacaya waa waqti liannaha tuqadaru bidarfi wa huwa almudda muddana way sheegaysaa oo waqti dhexdiisa eeg laa usaaxibuku maadumta maadaama maxamedun sadiiqa ay muddata dawaami muxamadin sadiiqa yacnii saaxiibtinimada goormay dhacaysaa goormay ma muddata dawaam horta darfkiisha magaciisa masderkii wakaa waqtigiina meeye muddata inaad tidhaahday muddata ayadana waa waqtigiibuu ku leeyay waaya tawasud lkhabari bayna alismi walficil khabarku inuu kala dhex galo isimkii kaana iyo ficilkii kaana ahaa waayahay waqad yatawasadu inuu kala dhex ayaa dhici karta alkhabaru khabarku naxw falaysa sawaan caalimun wajahuul waa matnigii soomaa ah intaas yajuus waxaa ku banaan fii haadal baabi baabkan xaa ku banaan an yatawasada inuu kala dhex galo alkhabarku bayna alismi walficili waa ku bannaan tahay kamaa yajuusa ku bannaan tahay bibaabilfaacili baabkulfaacilmafcuulka sooma dhici jirin faacilka iyo ficilka dhexdooda sidaas oo kale qaala allahu tacaala wa kaana xaqan waxaa waajiba haada calaynaa korkayaga nasrulmuminiin baa waajib noqda wy aan u gargaarno yaa isku waajibina ilaahay cidna kuma waajibine isaga ayaa isku waajibinaya weeyaan soo ma aha meeye khabarkii marka xaqan isimkiina meeye nasru akaana linnaasi cajaban akaana ma waxaa ahaada linnaasi cajaban an awxayna ha inaan u waxyoonin darteed isimkii meeye yaa yaa ma aha linnaasi khabar akaana linnaasi an awxaynaa waa laga soo saaraya ay akaana cajaban waxyuna saas wey warkaama ku dhacay akaana cajaban ma wax la yaabuu noqday waxyunaa wey dadkii malayaab bay ku noqotay warkaama ku dhacay an masdariya ku jira meesha miyaysan ahayn walaalayaalow yaah antaa masdariyada ayaa shaqaynaysa weeyaan akaana linnaasi cajaban an awxayna ka soco saas weeye waqara'a xamsa wa xafs waxay akhriyeen laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qiraadeena maxay tahaa laysalbiramiylsalbiru yaa taayow taayow tan aa dadku akhrisaan laysal bira mise biru tambahod ka bilaabata korriganta ma hubtaa okay godaal laguu jiraa soo maa yaa laysal biru soma jiro mhm. aduga saaka lagu kala guraya hadda wuxuu yidhi kordhigii baan wadanaaye laysal bira an tuwalluu binasbil biri soma jeedid in la kordhigo qiraa'adaas waxay tilmaamaysaa tawasudulkhabar bay tilmaamaysaa oo mubtadihii meeya horta <laughs> tawliyatukum an tuwallu baa habeenaysa maxaa ka dhigaysaa tawliyatukum laysal bira an tuwallu tawliyatukum wujuuhakum marka inaad u jeedisaan saasay noqonaysa waaya haddii marka laakiinse laysal biru ay tahay tawasud khabar ma jiraa maya biru waa isimkii iyo tawliyata baa dhahaysaa marka ayadaa khabar ka dhigaysaa marka ma ku dhacay waaya war meela socotaa gabdhow mhm. waaya wa qaala shaaciru wuxuu yidhaahday salii in jahiltinaa sacanaa wacanhumu falaysa sawaan caalimun hee wajahuul alla waa runtiis gabaygan wuxuu tilmaamayaa laba nin baa isgalay baa layii nin yahuudiyaa ah gabayga tiriyo baa la yidhaahdayo nin yahuudiya nin kalaa ah gabar u tegayo markaasay kii kale ka doorat kaas wuxuu leeyahay needhe in ida almar'u lam yudnis min allu'mi cirdahu fakullu ridaa'in yartadiihi jamiilu wain huwa lam yaxmil cala nafsi daymaha falaysa idaa mar uu qofku lam yudis haduusan ku wasakhay min allu'mi bakhaylnimo darteed dabeecad xumo darteed cirdow sharafkiisa fakullu ridaa'in yartadiihi mara kastoo wixidhaa jamiilun way qurux badanta mar hadduusa dhaqankiisu fiican yahay marii waxaama sheegayaan buu yidhi in hadda uu yidhi huwa isagu lam yaxmil nafsi daymaha naftiisa hadduusan eh, gardara iyo dulmi ku xambaarin falaysa ilaa xusni sanaa'i sabiilu wainii huwa isagu dheh lam yaxmil calaa nafsi daymaha hadduusan yani ka kor oga qaadin dulmigeeda iyo waxay dulminaysa gardarada kor oga qaadin falaysa ilaa xusni sanaa'i sabiilu haddee faanka iyo in la ammaano meeluu kasoo gelaya maleh yani hadduu dulmiga dhex fadhiya hagee kasoo gelaya ammaan markaas wuxuu yidhi salii dadka saliya weydiiya in jahilta haddaan waxba aqoon dadka haddaanan kala garanayn an jahilta annaasa dadka weydii canna aniga canna xaggayga wa canhumu kuwaa naga dooratay iyo aniga dadka balnoo weydi dadka noo dhexeenaya faleeha sawaan iskuma dhigmaan masina caalimun iyo wajahuulu mid wax yaqaanoo dadka wax warsada iyo mid jahuula isma isku mid maaha marka muxuu ka deliishanayaa falaysa sawaa'an khabarkii meeye sawaan muntadihiina meeye muntada miyaan dhahaynaa ismi lay sameeye hmm. waqaala shaaciru wuxuu yidhaahday mhmm. laa tiiba lilcayshi maadaamat munaaqasatan ladaatuha bidikaari lmowti waalharami laطiba liil cayshi maadaamat munaaqasataan ladatuhu bidikaari lmowti wlharb laaiba wax wanaaga lilcayshu uma sugnaanin laa naafiya liljinsi tacmalu camalah ina tansib alsma watarfacu khabara iiba waa ismu ilaa mabniyu cala lfathi fii maxali ilcayshu uma sugnaanin maadaamat munaqasatan ladaatuhu khabarkii meeye maa daamat munaqasatan ladaatuhu munaqasatan baa khabarkiiya soo ma ahan mubtadihii ismkiina meeye ladaatusomajeedid maadaama intay tahay naftu noloshu munaqasatan mid ku dhimaysa ladaatuhu macaaniyaalkeedu ay ku go'ayaanoo ku dhimayaan bidikaari geeri in la xasuustay walharam gow saa u fiican tahay nolosha suuka taal oo jawigaagu u fiican yahay maxaa xasuusanaysa halmar geeri wixii baa kaa qasmaya buu leeya nololwacanma wejidhaba marka saa u fiicna mar haddaa gow soo xasuustidba wixii baa kaa kala dhacaya buu ku leeyahay hmm, waayahay wa can ibnu durustuweyhi ninkaa waxaa laga soo wariyey durustuweyhi hoos buu idinku warya cabdullahi ibnu jacfar baa layidhaha caalim farrisiyuu ahaa baraaca fi naxwi eeg farrisi buu ahaa baraaca fi naxwi naxwuu ku xeel dheeraado ma ka fahamta baasha lama kala xigo yaa kaa xiga waa cidna wuxuu yidhi annahu waliesha annahu isagu manaca wuxuu diiday taqdiima khabari laysa layse khabarkeed in lasoo hormariyo wuu diiday wamanaca ibnu muctina wuxuu diiday fii alfiyati ku diiday taqdiima khabari daama daama khabarkeed in lasoo hormariyo waay labaduba yaxaa ka hor yimaadeen maxay ka hor yimaadeen tusaale hadda sheegnay dee maadaamat munaqasatan ladaatu kama hor imaan falaysa sawaan soo kama hor imaan wahumaa labada xujo looga dhigay bimaa dakarnaa min ashawaahid wahayri labada xujadaasa hortaal weeye kuwaa soo arkaan culimmadu ninkabayga carbeed waa daliil weeye haa daliilkii loo laabanayo weyaan taqadumu lkhabari cala alismi walficli inuu ka hormaraba labadiiba hadda muxuu ka hormaraya markii hore isimkii keliya soomaa lilkhabari alaau xaalaatinxaalaad khabarku saddex xaalu leeya axadumaa ta'khiru can ilficli wasmihi waa sida caadiga in wahuwa alasl suma jirta qawlihi tacaala wakaana rabuka qadiiran sida caadiga athaani atawasul bayna alficli wasmihi inuu udhaxeeyo ka qowlihi tacaala wakaana xaqan calaynaa faqad taqadama sharxu dalika labadadaa soo hormarmuusan ku dhihin waaya athaaliu altaqadumu cala alficli wasmihi in kulli laga hormaryowarkaba loogu horeysiiyo ka qowlihi caaliman caalim ayuu kaana zaydun zeed ahaa saasmns caalim ayuu kaana zaydun zeed ahaa wadaliilu calaa daalik arrinka inay bannaan tahay maxaa daliilku uga ah cadeen baa laska rabaya qowluhu tacaalaa ahaa'ulaa'i ma kuwan ayaa iyaakum xag idinka kaanuu ahaydan yacbuduuna kuwa caabuday ahaa'ulaa'i ma kuwanbaa iyaakum idinku kaanuu aad ahaydan yacbuduuna kuwa caabudahaya muxuu ka daliishaday talow fa iyaa horta iyo kaanu isimkii meeye me ismi kaanu waawga khabarkiina jumlada yacbuduuna maxaa hormaran huu sheegiye hadda maxaa dili kaloo keena horta khabarku inuu kaana macanta kas hormaro soo maahan meesha khabarkii yacbuduuna waaba ujeedaa muxuu waxaa hormaraa haye kogroga nusikin baan siinayaa haye ishtiaal y keena soo tuura soo tuura kitaabka hoosa fiirinana maskaxaa ka shaqaysiiya iyaakum maxay isku yihiin yacbuduun maxay u tahay kadib maxaa ka soo qabtaa iye maskaxda haqayso yaa yaa yacbuduuna mafcuul u tahay garanay haye saahaye waxaa arna anaga khabar intuu hore usoo kacay su-aasha waxa weeye tusaalaan maxaa loo keenay khabarkaana iyo ismkeeda ka hormaray soo maahan meesha khabarkii yacbuduuna gadaal buu wayaalay waxaa hormara muxuu yah iyaakum aan khabarna ahayn baa hormartay o labadoo la isku daray aye ah, fikrad fiican haye yaa mafcuulniya mafcuul tahay haye hadday tahayna haye waa noqota haye saa noqotay haye haye yah haye kitaabkaa noo sheegaya fiiriya halkaa wuxuu ku yidhi sababto fa iyaakum horta mafcuulun liyacbuduuna weye soo maa waqad taqadama calaa kaana mafcuulkii yacbuduuna yuu ka hormaray kaana ayuu ka hormaray wa taqadumu lmacmuuli mid lagu camalfalay inuu hormaraahi yu'dinu wuxuu ogeysiis u yahay bijawaasi taqadumi alcaamili kii ku camalfalay inuu hormari karo awalan horta iyaakum yaa mafcuulta iyaakum damiirun munfasil mabniyun calaa sukuunin fii maxalli nasi mafcuulun yaa macmuul u tahay yaa ku shaqagalay yacbuduunan soomaa wuxuu ku leeyahay maadaama yacbuduunankii ee yacbuduuna waa caamil iyaaguna waa macmuul soomaan maadaama yacbuduunakee ku shaqagashay oo yayaakum ah uu awood u yeeshay inuu kaana ka sii hormaro asagoo macmuul uu shaqogalay de maxaa u diidaya kii ku shaqogalay inuu ka hormari karo xaggaasu ka daliisanaya warkama ku dhaca warkama fahamti baabul awlaa buu ka daliishanayaa marba haddii macmuulkii maskiinka ah uu kaano awoodaysa ka hormaro min baabul awlaa maxaa ah caamilkii macmuulkaa ah iska lahaana inuu ee ka hormari karo warkama ku dhaca <laughs> intaasuu ka daliishaday sheikhu raximahu tacaala wayamtanacu daalika sug marka manacu taqadumi khabari cala ismi walficli hadda muxuu sheegaya khabarku inuu ka hormaro isimka ficla sooma ahayn meelaha la diida baa layi marka meelala diid ku sheegaya wayamtanacu daalika arrinkaa wuxuu ku diidma noqonayaa fii khabari laysayadaama laysayadaama khabarkooda isimka waa laga soo hormarin karaa haddaan soo dhiganay laakiinse laysa lagama sii hormarin karo warkama ku dhacay tusaale liannaka adigu idaa qulta tirahdo laa u saaxiibuka war kula saaxiibamayo maadaama zaydun sadiiqaka maadaama saaxiibkaa yahay yaa sa haddaad tiraahdo dee soo ma jeedid way saxan tahay soo maa khabarkii mee mees khabarkii sadiiqa soo maahan uma kadibna qadamta aad hormariso khabarkii calaa maadaama ka hormariso xaggaa maxaa ka soo baxaya lazima oo aad tiraahdo tusaalahaan hayeh laa usaaxibuka hayeh sadiiqaka maadaama zaydun saasaad tiraahdo lazima waxaa ka dhalanaya min dalika taqdiima macmuuli silati cala almawsuuli siladii kay ku camalfashay in uu ka hormaray mawsuulkii eeg mawsuulka labaa loo qaybayaa mawsuul isim ah iyo mawsuul xaraf ah waa fahan soo mawsuul ism mawsuul alismi iyo mawsuul xarfi baa layidhahdaa maadan masteriyada kuwa waxyaabaha masderka oo dhan mawsuul xarfi baa loo yaqaanaa waa fahamtiin soomaa marka wuxuu leeyahay maadan oo mawsuul xarfiya ah, oo masderna ahayd ayaa siladeediiyoo daamo ah looma sheego sila u taha lama dhow laakiinse maskax ahaan bay ugu tahay siladeediiyoo daamo ah macmuulkii ee ku camalfashayoo sadiiq ah solama socotid yaa yah ayaa arrinkaas ayaa diidaya muxuu ku yiri markaas intaas uu kaa qabto marka wixii latin waxaa ka dhalanaya taqdiimsadinaan hormarino taqdiimu macmuuli silati cala almawsuuli mawsuulkii maadii mawsuul xarfiga loo yaqaanay yaa siladeediioo daama oo sil ahaan u joogta kee ku camalfashay oo sadiiqa soo garamaysaan ayaa maxaa meesha ka dhalanaya inuu ka hormaro isimkii mawsuul xarfigii arrinkaasna wuxuu yidhaahday ma soconayso maxaa yeeley lianna maa maadu mawsuulun xarfiyun weeyaano yuqadaru bilmasdari kamaa qadamna haddaba taadin kula waxyaabaha masdarka loo qadaro maada iyo anta iyo waxaa lowda iyo mawsuul xarfi baa loo yaqaanaa warka waa ku dhacay soo maa insha allah soo baara idinkaa la idiin diraya mawsuul xarfi tacriifkiisa qeexitaankiisa inta xarafuu yahay ma badna shaqada qabsada sooma soo baari kartaan soo ku jabaysaan yaa soo baara <laughs> kujabimaysaan soo baara haye marka wuxuu mawsuul xarfigii mawsuul iyo sila sooma lahayn siladiisi kee ku camalfalaysay ayaa wuxuu ka hormaray maadii laftigeeda arinkaana ma soconaysa wy wa in qadamtahu calaa daama duuna maa haye haddii ma garanaysaa waa yahay aad ka hormariso sadiiqii daamaa ka hormarisa duuna maa maasa kamaadan hormarin haye tusaale maxaad tidhi waxaad tidhi day waxaad tidhi laa usaaxibuka maa sadiiqaka daama zaydun warka ma ku dhacay maa sadiiqaka daama zaydun maadii way horaysaa laakiinse hee shardigii ma ahaa oo daama ay kuba shaqaynaysay huu horeeya laakiinse daamadii iyo maadiga u dhexeeya sadiiqii khabara soo maahan caynkatarad maxaa dhacaya ayadana lazima min daalika waxaa halkaa ka dhalanaya alfaslu bayna almawsuuli lxarfi wa silati inaa kala geysay mawsuulkii xarafka ahaa iyo siladiis iyo daama kala durjisay wadaalika laa yajuus warkaama ku dhacay taas wataa laa yuqaalu markaa lama dhaho cajibtu waxaan la yaaba mimaa zaydan tasxabu oo maxaa la dhabe inamaa yajuusu daalika haa maadan xarfiyadaa buu ku yidhi daama xaggaaba iska dhigba maa xarfiyaasuma garanaysa yaah maada xarfiyadaahi farqiga u dhexeeya maada mawsuulada ah mawsuulaas ma jirto iyo maada xarfiyada wuxuu ku leeyahay maada ismawsuuladaahi hadduu eebba ku waron yahay silada iyo macmuulka inay kala hormaraan mushkila ma leh maadi marka la sheego siladeedii iyo macmuulkeedii in ay kala hormari karaan mushkila ma leh laakiinse tan fiiri wuxuu ku yidhi cajibtu waxaan la yaaba mimaa kii zaydan tasxabu maadaasi waa maa xarfiya soo maa sida caadiga maxaa la rabay tasxabu inay ku xigto ma zeedna n gadaal xigta soo maa oo zeed yaa ku camalfala zeed yay mafcuulu tahay tasxaabu mafcuulu tahay marka zeed waxay kala dhex gasha xarfiya iyo tasxaabu soo maa arrinkaa laa yuqaalu yani carabtu saa isticmaasho wey macnuhu haddaan saa loo isticmaalina lama way ciraababa waxsan carab isticmaal waxaan jirin wey saa u fahan laa yuqaalu lama dhaho ay laa yucrab wey lama way ciraababa lagumana dhawaaqo wainamaa in kale maaha juuska ku bannaan tahay maxaa ku bannaan taqdiimu macmuuli lkhabar de taqdiimu macmuuli mawsuul eh, taqdiimu macmuuli siladan meesha taalkay ku camalfashay inuu ka hormaro siladii laftigeedii way ku bannaan tahay xaggee maxay ku bannaan tahay fi lmawsuul lismi oo ah hayra alalifi wallam wixii al ka soo har taquulu jaaanii waxaa i yimi alladii kii zaydan daraba asalku maxaa weeye aladii sideed yaa ku camalfalay daraba waa macmuulu sila soo maah way bannaan tahay laakiinse maada xarfiyadaa kuma bannaana marka soo uruuri siladii mawsuulkii labaa loo qay mawsuul xarfiiyo mawsuul ismi mawsuul ismi siladu kee ku camalfashay waa laga soo horumarin karaa ilaa mawsuulkii al ahaa mooyaane warkama ku dhacay ama mawsuul xarfi aslan lagama soo horumarin karo mawsuul xarfi silsilada waynu ku xigtaa macmuulka waynu kusii xigaa warkaabaa ku dhacay soomaa walaa jis mabana fi naxwi jaaa daaribu kiibaa garaacayaa yimaaday zaydan garaacayay maxaan ku bannaanayn an tuqadima zaydan calaa daarib inaad tidhahdo jaaa alzayda daariba inaad tidhahdo ma bannaana maxay al buu ka soo reeba hadda soo ururay marka mawsuulka inta loo qeybiyey xarfiyo ismiga maxaa ku bannaan siladu macmuulkay ku shaqaynaysa mafcuulkeeda oo kale in hee ka hormaro ilaa mooyaane ashii silada ahayd mooyaane ama masuul xarfiga aslan kama wa amaa imtinaacu daalika fii khabarin layse maxaa loogu diiday maadaama garanaya fa huwa ikhtiyaaru kuufiyiin in khabarka layse loo diido inuu ma garanaysaa ii sheeg khabarkii inuu ka hormaro in loo diidaa ikhtiyaar kuufiyiin iyo walmubarid weeyaan ibnu siraaj raggaasaa doortay wahuwa six waana sida saxda ah liannahu lam yusmac labama maqalba milu adoo in la dhahoo kale daahiban lastu weligeedba lama maqal buu yidhi carabiga kuma jidhaba maxaa la maqlay lastu daahiban baa la maqlay in khabarkii layse laga soo hormariyaae lamama maqalba waliannaha ficlun jaamid weeyaan kow horta laba daliil buu keenaa kow lam yusmac horta lama maqal waa daliil daliil kalabaad muxuu yahay laysa waa ficil jaamida faashbahat casaa iyo weekaatay casaa wa khabaruhaana laa yataqadamu biitifaaqin casaa casaana waa gaari doonaa casaana khabarkeedu hee laa yataqadamu biitifaaq maba hormari karaba sida waana isku waafaqa casaa casaa iyo kaadaya karuubay way soo socdaan waa fahamteen soo maahan khabarku casaa waaba itifaaq inuusan hormarin inaan ayadan ahe aan la hormarin karin markasoma waxbaasa eh, <laughs> isku daba xiran wadahab alfarisiy ibnu jinni waxay ku tageen ila aljawaas inay bannaan tahay in la dhihi karo leysa hee daahiban last mustadiliina ayagoo daliishaday biqowlihi tacaala alaa hooy yowma yaatiihim markuu yimaad laysa masruufan canhum wa cadaabkii mogta watay gaaladu yidhahdeen cadaabka noo keen manoo keena cadaabka cadaabka sheegaysaan mameeya hallaa ma garanaysaa ii in kaana hadaa fahamtir an xijaarat min asamaa aw itina bacd somausan dhihin alaa hooy yowma yaatiihi maalinku u imaanayaa yaa laysa ma ahan masruufa mid laga leexin doono canhum xaggooda yowma yaatiihi markuu imaanaya de sidan macnaheeda calabi hadda waa weeye alaa hooy yaa laysa masruufan canhum yowma ya'tiihim laysa ma ahaanayo cadaabku masruufan canhum mid laga leexinayo goorma yowma yatiihim markuu imaanayo yowma yatiihim yaa ku tacalluqday yaa ku tacalluqday laa maxaa kugu dhacay khabaru laysa ku tacalluqaysa masruuf khabarku tacalluq buu yeeshaa maa fahamteen soo maahan alaa hooy laysa ma ahan masruufa mid laga leexinayo canhum xaggooda yowma maalin mid laga leexinaya ma aha dee eeg yowma maalin mid laga leexinayo laga leexi keenta laga leexinaya xayaa ku taallaa waa masruufan dee aa marka waxay leeyihiin daliilkan ayaa ii sheegay say u daliishanayaan saanoo kale daliil aan soo dhaafna haa masruufan baa mucaliqe kee ku tacalluqday baa wuxuu ka hormaray laysa maadaama mutacaliqmasruuflayse ka hormaray fajaasa masruufna in laga hormarin kara leh u daliishanayaan ma fahamte warkama ku dhacay bal faahfaahinta dhegeyso <laughs> wadaalika lianna yowm mutacalliqun waxay ku xidhiirtaa yo masruufan ku dhacay waqad taqadama calaa laysa yowmna iyaa ka hormartay laysa wa taqadumu lmacmuuli macmuul inuu ka hormarana yuudinu waxay ogeysiinaysaa qaacidin haddaan idinkuu wadna bay yidhaahdeen shculmo qaacidin haddaan ku soconno taqadumulmacluumi yuudinu bitaqadumi lcaamili waxaa layidhi warkiinaas war soconaya maa jawaabta qabsada waljawaabu warkaa war soconaya maahee annahum nuxaadu iyo culimmadii carbeed tawasacuu way ku banneeyeen fi duruufi maa laa yatawasacu fi hayriha sideedaba dhuruufta waxay ku banneeyeen waxaan kheyrkood loo ogolayn anagu markaan daliilkan oo kale daliishanaynay mafcuul caadiyaanu haysanay oo ah oo ah shiikh muxuu ahaa mafcuulka haysana calow iyaakum baa haysanay bay yidhahdeen idinkuna hadda yooma daraf baa haystaan darafka iyo jaa'ir majruurahana hee yutawasacu maa laa yutawasacu fii hayri meel waxyaabo eeg darafka jamruurku meelaha ay galaan inta badan kuwa waxyaabaha kale looma ogolaado inay galaan isimka caadigaa iyo mafcuulka caadigaa iyo meelo aan loo ogolayn ayaa jaanumishka darafkaiyo loo ogolaadaa tanna meelihii ka mid tahay shiikh marka daliil noqon mayso weerkaas warkaama ku dhacay soomaa yaa hay wanuqila can siba wey waxaa laga soo raray alqawlu biljawaas warkaas inuu bannaan yahay walqawlu bilmanaci iyo inuu diidmo yahay labadaa laga soo raray muraadafaatu saara saara kuwa la macnaha ah ma mataagoormay kaanay waa lee shaqaynayaan markay saara macnaheedu wataan waa ku dhacay soomaa saoo la soco yajuusu fi kaana waxaa ku banaaniy wa amsa waxaa ku banaaniy wa asbaxa waxaa ku banaaniy wadaxa waxa ku banaan wadaxa ku banaan an tustacmal in loo isticmaalo bimacnaa saara saara macnaheedu ma macnaa saara oo saara macnaheedu muxuu yaalyaalow saara macnaheeda idiin sheegaya saara macnaheedu waxaa weeye hoos idinku qoraya waan idinku qorayaa saara macnahedu waxaa weeye taxawulu lmawsuufi can sifatihi alatii kaana calayha ila asifati alatii yadullu calayha khabaruhaa hooska eega mqoraya yaa midin qoraya maxaa weeye saara macnaha saara muxuuya waa taxawulu lmawsuufi kan la tilmaamayo inuu ka soo wareego can sifatihi alatii kaana calayha sifaduu uu ku sugnaa markii hore yuuna wareegayaa ila sifati alatii yadullu calayha khabaruhaa khabarku sifaduu tusinayo tusaale meeday waay saara alleylu baaridan habeenku wuxuu noqday baarid lam yakun baaridan marka hore baarid ma ahayn fa asbaxa baaridan fa saara baari markaasu baarid yacni xaaladiisa horuu ka soo tegayo khabarku xaalada uu sheegaya ayuu fa kaanat habaa'an bay noqotay lam takun habaa'an markii hore markaase saarat habaa'an marka ahaaday macnaha ah saaraa laga keenaya macnaha waa inay wataan wey macnuhu marka waa ku dhacay soomaa maa yaah waaye waay fa kaanat habaan waaya ka qowlihi tacaala wa busat iljibaalu basan oo busda waa la burburiyey oo busat wa futitat wey macnuhu waa la burburiyey aljibaalu basan burburin fa kaanad markaas waxay noqotay habaa'an boor unbathan la boor la firdhiyey ayay noqotay lam takun markii hore habaan dee marka hore habaa bay ahayd fa saarat habaan warkaabaa ku dhacay soo maa waayah laakiinse macnaha saara haddaysan wadan yaa kaana shaqayn mayso haddaan dhao dalla dalla rakhaa'un barwaaqaad joogto noqotay dalla ay daama wastamara way macnaheedu dalla rakhaa'un waxaad joogto noqday hee barwaaqaad joogto haddaa saa dhaho yaah macnaha daamamacnaha ma garanaysaa laysa kaana iisha magacoodii nawaasida macnahooda markii saara noqonayn baa idiin sheegayaa bal fiiriya halka waaya waxaa dhahaysaa kaana macaani bay leeyihiin markaysan hee aysan shaqeynayn soo maa waaya kaana markaysan shaqaynaya waxay la macno tahay xadaa iyo xasala kaana almadaru ay xadaa almadaru ama xasala almadaru markay kaana xasala iyo xadaa la mid tahay hee taam baa loo yaqaan ama shaqaynayso waay amsaana waa la mid amsaa hadday tahay galab baa la gelaya adukhuulu fi lmasaa waa taam somaa fa subxaana allaahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun waay aan ah, wadnajuusufi eh, eh, kaana waamsa waasbaxa wadxa wadalla an tustacmal bimacnaa saarka qowlihi tacaala busat iljibaalu fakaanat habaa'an munbad wakuntum aswaajan faasbaxtum binicmatihi ikhwaanan faasbaxtum waxaad ay sirtum waxaad ahaateen dalla wuxuu ahaaday wajuhu muswadan buu ahaaday soo ma jeedid aabteeda wa amsad khalaa'an wa amsa ahluhaa axtamaluu akhnaa calayha aladii akhnaa calaa dhubati saas soo maa akhnaa midin qorayaa magaxaa midin qorayaa yah akhnaa min qorayaa waaya waa lagu yaqaanaa akhna hadduu amsad khalaan wa amsaa ahluha xtamaluu akhnaa calayha aladii akhnaa calaa lubadi wuxuu yidhi amsad micnee waxay ahaatay ay saarad bee la amsad waxay ahaatay khalaa'an bay ahaatay kow wa amsaa waxayna noqdeen ahluhaa aheelkooduna waxay noqdeen ixtamaluu kuwa guuray ay irtaxaluu kuwa guuray bay noqdeen akhnaa waxaa halaagay calayhaa korkeeda waxaa halaagay alladii kiibaa halaagay akhnaa halaagay calaa lubad waaya lubad waa ma garanaysa ismu qabiilatin waay qabiilada kii halaagay baahee halaagay baa layii warka waa ku dhacay soomaa marka maxaa ka daliishanayaa amsad khalaa'an ay asbax ay saarat khalaa'an adxaa yumaasiqu ahwaabii wayadribunii bacda shaybii yabqii cindiya aladaba wuxuu yidhi warheere dhegeysa adxaa wuxuu ahaaday aysaara wey yumasiqu inuu jeexjeexaya ahwaabii maryaheega oo yadribunii garaacayo abacda shaybii maweynaantaydan kadib ayuu yabqii wuxuu doonayaa cinta agta aladaba inaan adab yeesho yacni nin weyn inuu adaab yeeshay inteebay qiyaas intee ma badno soo maa yacni aan da' noqday buu waa inuu adaab ii yeelo buu ku leeyay amsa adxa wuxuu ahaaday yumasuq mid jexjeexaya hee waaya marka macnuhu waxa weeye ninkani wuxuu bilaabay ama ahaaday xaalkiisu wuxuu noqday inuu igu xadgudbayo oo dharka iga jexjeexayo oo i garaacayo macad haddaan weynaaday waan inaa aadaab yeesho iyo ma garanaysaa yaa alqudra cala ta'diib macataa aan awoodi karin miyuu u garaacayaa wey marka muxuu ka daliishanayaa adxaa yumasiqu ahwaabi soma jeedid yaa waay waxaa waqti ka dhiman hada billahi towfiiq sala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala alihi ajmain